ku sixiyo godob dhashiyo kala wada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyaysku maran bismillahi raxman raxiim assalaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakaatu kulo wacno wanaagsan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka xog waraysi haadahan oo kale ee aad ka dhegaysataan radio kulmiye u doono soomaali sudanes hosbitaal daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka soomaali sudanes waa badqabka bulshadeenna mar kale habeen wanaagsan dhegeystayaal caawa talaado arbaca ayaa soo gelaysa waa toddoba iyo tobanka bisha januari sanadku waa laba kun saddex iyo labaatan qodobada ugu waaweyn ee barnaamijkan xog waraysa caawa aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah shirka dib u heshiisiinta koonfur galbeed maanta wuxuu ka furmay magaalada baydhabo oo xarun kumeel gaar u ah maamul koonfur galbeed madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo shirkaasi furay waxa uu sheegay in wejiga labaad ee dagaalka dhanka ururka al-shabaab uu ka bilaaban doono deegaanada koonfur galbeed ciidamada dowladdu maanta waxay si buuxda ula wareegeen degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud oo in muddo ah ay gacanta ku hayeen al-shabaab waxaan eegi doonaa xaaladda degmadaasi caawa sida ay tahay guuda ceeldheer waa wanaagsan yahay howlgaladii maxaanku idhahdaa wadajirka ahay oo madaxweynaha qaranku uu cilaamiyey si wanaagsan ay u socdaan dalkoo dhan way ka socdaan waxaan sidoo kale eegi doonaa midooda afrika waxay war ka soo saareen la wareegitaanka ciidanka dowladda iyo dadka deegaanka degmooyinka galcad xarardheere iyo sidoo kale celdheer oo ka kala tirsan gobolada mudug iyo galgaduud sidoo kale caawa waxaad maqli doontaan madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni waxa uu sheegay in loo baahan yahay in laga tashado dhismaha dowlad federaal ah oo heshiis lagu yahay qodobadaas ayaan ku eegi doonaa barnaamijkeena xog horeysa caawa xubintayni kalamaan ayaad maqli doontaan sidoo kale gabagabada waxaan idiin haynaa heestan dalkiyo dadka dib saaco tahay soo saarista barnaamijkeena caawa sikriin maxamed salaad ayaa qeyb ka ahaa cabdiraxmaan cabdulrable keyse ayaa farsameynaya waa mar kaliyo xog waraysi k n n qofkii qof dilo shareecadaa la horgeynaa qofkii qof dilona shareecadu waxay ka qabto waa garanaynaa midka ka shaqaynaya dadka soomaaliya dhiiggooda inay daataan waxba isuma dihin qofka soomaaliga ah ee muslimka ah ilaahay ayaa karaameeyey noloshiisa annaguna inaan karaamayno ayay naga mudan yihiin qofkii soomaaliga ahay oo shabaab inuu dilo aan kala dagaalannay qof kaloon u ogolnahay inuu dilo ma jiro gebigebi ka dheer guriguri ku dumay gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo talawada guracan geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira tahay gulufguluf ku tegay gigya gigisbedelay garyagarisirtiyey gelingelin ka waa hagaag dhegeystayaal barnaamijkeen xagga horaysi ayaan gudagalaynaa waxaan ku bilaabi doonaa ciidanka dowladda maanta si buuxda waxay ula wareegeen degmada celdheer oo ah degmo qadiimi ah oo ku taala gobolka galgaduud degmadan in ka badan shan iyo toban sano waxaa maamulayey al-shabaab al-shabaab degmadan way iskaga baxeen markii ay ka warheleen in ciidanka dowladda iyo dadka deegaanka ay kusoo wajahan yihiin wax dagaala ma uusan dhicin oo si nabad ah ayay ciidamada kula wareegeen degmadaas maanta qarax miino ayaa ka dhacay gudaha degmada oo la sheegay inuu ka mid ahaa qaraxyo al-shabaab ay ku aaseen inta aysan ka bixin ceeldheer wax khasaare ah ma uusan geysan qaraxaasi sida warar aan helnay ay sheegayaan xaaladda caawa ee degmada ceeldheer waa ay degan tahay waxaana si buuxda gacanta ugu haya ciidanka dowladda iyo dadka deegaanka oo iskaashanaya talihii hore ee qeybta todolabaaatanaad ee ciidanka xoogga dalka jenaraal axmed redisho oo ka mid ah saraakiisha ciidanka deegaanka hogaaminaya ayaan la hadlay waxaana wax ka weydiiyey howlgalka ay kula wareegeen celer waa mahadsan tahay eh, sideedaba eh, annaga eh, ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo wasaaradda gaashaandhigga waxay leeyihiin aqsayeeno u hadla arrimahaas uga hadla annaga markaan ka hadlo ciidamada deegaankeena xawisyeyda loo yaqaano ciidamadaas markay xaqiijiyeen la wareegista degmada maxaanku yidhahdaa qadiimiga ee ceeldheer waxaa saakay si si rasmiga ah usii xaqiijiyey ciidamada dawladda iyo maxaan kuraa ciidamada deegaanka oo wada jira mar kale hawshaasna waxay ku dhammaatay si wanaagsan oo guul ah waana maxaan ku irahdaa argaxisaduna halkaas awalba caga caga wanaagsan kuma taagnayn maxaan ku irahdaa shacabka dhibaateeyaan maan wax kalena kama shaqaynayn waana laga dulqaaday ilaahana mahaddaas kale waxaa jira warar soo baxaya oo sheegaya in ciidamo dowladda ka tirsan ay gudaha xalay u galeen balse dib ay kaga soo baxeen mar kale saakana dib ugu laabteen marka maxaa ka jira amuraas walahi hawlahaasi waa hawlo ciidan waayey mar walbana cadowga in la daba socdaa oo maxaan ku yidhahdaa meesha lagu sheegaa lasii dharbaaxay wa wa wa waa muqadas waaye because nimankan kawaariid waaye in la dilana waa xaq hmm. meel walbo lagu sheego hore iyo gadaal intaba waa maxaan ku yidhahda looga daba tegaya hadda amniga guud ee celdheer waa sidee caawa maasha allah amniga guud ee celdheer waa wanaagsan yahay aada iyo aad howlgaladii maxaan ku yidhahdaa wadajirka ahay oo maxaan ku yidhahdaa madaxweynaha qaranku uu cilaamiyey Eh, si wanaagsan ay u socdaan dalkao dhan way ka socdaan eeldheerna dalkay kamid tahay iyo maxaanku yidhahdaa eh, galmudug hawshaasna way ka socotaa si fiican ayna u socotaa waana laga wada qayb qaadanaya haddii xildhibaan ahaa lahaayeen iyo haddii wasiir ahaa lahaayeen iyo haddii maxaanku yidhahdaa odayaasha dhaqanka ahaa lahaayeen iyo ciidamadaba iyo ciidamada deegaankaba hawshaas waa socotaa beriga galguduudna xor ayuu noqonayaa mar dhow oo eh, maxaanku yidhahdaa haddaba ciidamadu goobo kaloo hor inay sii gaareen ayaa maxaan ku yidhahdaa aan aan aan hadda hayna insha allah ee eh, baraha bulshada waxaa ku baahay muuqaal eh, iyada oo qarax uu ka dhacayo gudaha ceel marka mana siin kartaa xog ku saabsan eh, qaraxaas de mar haddiiba argagixisa meesha soo gasho waa waa qarax lagama waayo argagixisada wax kale kuma shaqeeyaan lakiin waxaa noo sheegtay amniga in la xaqiijiyey xaqiijintaba waxay ahayd qaraxaas oo ay ciidamadu qarxiyeen oo ay maxaanku yidhahdaa ugu talagaleen inaanay shacabku aysan dhibaato ku noqon ayay ahayd xaqiijinta la xaqiijinayonu kamid ahaa qaraxa dhagarkaana meesha ayay ku aateen ciidamadaana maxaanku yidhahda ku guulaysto maxaanku yidhahdaa halkaas ka qarxiyay marka ma qarax iskiis u dhaco iyuu ahaa mise waxa weyaan waa qarax ciidamadu ay qarxiyeen laakiin muuqaalka la arkayay ma muujinaynin in ciidamadu ay qarxiyeen adiga warkaaga warka aad raadinaysa ha raacin eh, maxaan ku irahdaa indhahaaga ha warkaan ku leenahay bis insha allah eh, celleer degmo muhiim ay ahayd muddo al-shabaab ayaa gacanta ku hayay degmadan al-shabaab deegaanka ugu dhow oo celleer ay u jiraan hadda al-shabaab deegaanka ma joogaan waa dawaco dawacadaasna arigii ay la jirtay xataa oo ay cuni jireen iyagaa laayo oo sameeyey marka waxay cunaanba male hadday joogaan al-shabaab waxaa noo sheegtaa muhiimadda howlgalladan socda gaar ahaan gobolka galgaduud ay u leedahay in al-shabaab laga saaro dhowr sano kadib celdheer muhiimaddu waa dalkoo dhan ay u leedahay muhiimad in laga saaro nimankaan argagixisada qawaarista waana muhiim in laga eh, maxaan ku irahda la xaqiijiyo amniga dalka oo dhan sideedaba mar haddii xabadi ka dhacda meesha shacabku way ka barakacaan marka ay amniga lasoo celiyo oo la xaqiijiyana dib ay ugu soo noqdaan taasna waa amniga la xaqiijiyey waynu kusoo noqonayaan guryahooda shacabkuna wax dhibaataa kama qabaan ay ciidamada dowladda iyo ciidamada deegaanka ay garab taagan yihiin waana mahadsan tahay hawshaasna si fiican u socda janaal tale ayuu kaasi dhegeystayaal ahaa oo aan ka wareysanaynay la wareegitaanka ciidanka dowladda iyo dadka deegaanka ee maanta si buuxda ay ula wareegeen degmada ceeldheer oo ah degmo muhiim ah oo muddo ka badan shan iyo toban sano ay gacanta ku hayeen ururka al-shabaab bal markan haddii aan aadno dhanka iyo baydhabo shirka dib u heshiisiinta koonfur galbeed ayaa maanta wuxuu ka furmay magaaladaas shirkan ayaa lagu madalsanaa inuu shalay ka furmo magaalada baydhabo balse dib u dhac ayaa ku yimi mas-uuliyiin ka tirsan dowladda iyo maamulka koonfur galbeed ayaa ka qeybgelaya shirkan sidoo kale xubno siyaasiyiina oo koonfur galbeed kasoo jeeda ayaa shirkani ka qeybgelaya sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa shirkan lagu casuumay madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaana shirka maanta furay haddii aan ku horumarno madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafti gareen oo hadlay waxa uu sheegay in koonfur galbeed muhiim u tahay in siyaasiyiinteeda iyo bulshadaba ka wada shaqeeyaan nabadda guud ahaan gobolada hoos yimaada koonfur galbeed madaxda ugu sarreyso dowladda federaalka ugu horeeya madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaanka iyo wafuudda kala duwan ee noo timid oo u timid arrintan inay ka midho dhaliyaan iyo cid kasta oo munaasabadan uga shaqaynaysa sida ugu fiican oo ugu habboon oo maanta koonfur galbeed oo mid ah oo wada socoto oo wax wada leh oo heshiisa lagu heli lahaa aad baan ugu faraxsannahay soo dhowaada qalbi furan ku soo dhowaada walaaltinimo ku soo dhowaada nabad ku soo dhowaada wadahadal ku soo dhowaada waa la kala aragti duwanaan karaa waxbaa la isku qabsan karaa waxbaa la isweydiin karaa nin walbaba waxaa la yidhaahaa nin kasta meeshuu u dhumay jid baa jira marka ha la wada fadhiisto meeshuu jidka rasmiga a jira ha laga wada hadlo sidii hore loo sheegay aniga soddonkii sano oo burburka dowladda uu jiray markay ugu badnayd waxaan tegay nairobi dadka diyaasibaraha amahay dalkan joogo wixii mushkilad dalkan ka dhacday oo lasoo maray oo dhan goobjoogaan u ahaa cimri fiican iyo waqti fiican oo la joogana waa soo qaadanay maanta oo shan kilomitir oo xabsi a annagoo dhan aan ku jirnay mar labaad inaan dhibaato kale iyo meel aan loo qaxa aan lahayn qax kale la galo raalli kama nihin qof kasta oo mas-uula ah, wixii uu rabo kii xilhaayo kaan xil haynin waxaa mas-uuliyad ka saaran tahay amniga maxaa yeelay waxa aan joogno iyo meesha aan hayno waa baydhabo baydhabo geeskaas iyo geeskaas iskuweerkeeda toban kilomitir waaye dadkii sidii hadda horey ugu sheegay guddoomiyaha ka soo qaxay deegaanada kale yaa toddoba boqol iyo konton ah dadka magaalada caadiga u oo deganna waa shan boqol waa magaalada labaad ee soomaaliya ugu bobulationka badan baydhabo magaalada muqdisho basaa ka dad badan dadkaas ayaga ah waxay rabaan oo irsaaqdooda ku jirta ilaahay baa irsaaqda bixiyo nabad waayo waxay haystaan waxay cunaayaan waxay ku naaloonayaan nabaddaasoo ah intaan yartoo lagu jiroo lagu kooban yahay ah intaan haddii laga baxo nin maanta shan kilomitir hooyadiis ay ku dhimatay tegi karo oo soo aasi karo ama aas ka qaybgeli kara ma jira aabbihiis ninkii uu tuuladan lagu dhigan ku dhintay ma tegi karo waxa marka laisku haysto waxaa waaye laba nin oo timo aan lahayn oo shalle isku dagaalayso ninkii la siiyo wuxuu ku shallaysta male kii la siiyo waa iska haysanaa leeloogi wuxuu ku shallaysta male marka aan timo helno si ninkii shalladaas helo uu wuxuu ku shallaysta uu u helo timaha aan helayno waxaa waaye dalkii iyo dadkii iyo deegaankii koonfur galbeed mas-uuliyadda naga saaran aan xoogga saarno sidii dal iyo dad aan xukunno lagu soo celin lahaa qof walbana mas-uuliyadda ka saaran soo dhowaada gacmo furan ku soo dhowaada qalbi furan kusoo soo dhowaada walaaltinimo kusoo dhawaada wadahadal kusoo soo dhowaada geedkan horistiisa gogasha taalla ku soo dhowaada waxaan si gooda ugu mahad celinayaa runtii eh, guddoomiyaha baarlamaanka oo arrintan si mas-uuliyad iyo odaytinimo ku jirta isugu xilqaamay wakhti dheer geliyey meel badan u soo maray u dhafray shaqadiisa uga soo tegay ujeedkiisana ay tahay koonfur galbeed oo heshiisa ah. horeyna u socoto mudane guddoomiye aad iyo aadaa u mahadsan tahay sidaasoo kale waxaan u mahad celinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka oo asagana nagu taageeray gacanna nagu siiyey naguna garab istaagay mudane madaxweyne aad iyo aadaa u mahadsan tahay kaasina waxa uu ahaa madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagareen dhinaca kale gudoomiyaha golaha shacabka sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe oo dhankiisa hadlay waxa uu sheegay in ay ka shaqeeyeen in la isku keeno dhinacyada kale aragti duwan ee koonfur galbeed si xal loogu helo buu yidhi tabashooyinka jira madaxweyne mudanayaasha sharafta leh dhammaan ka soo qaybgalayaasha warka makadheerada may faday walyeer aniana taabada arinta dib heshiisiintan laable kaca ma aha ujeedo kale malku leh shacbiga hadalla ku hadalaay ee guddoomiyaha degmada iyo madaxweynaha iyo dhammaan dadkii hadalla ku hadalaayeen oo baydhoobo geelkii aata hal milyan iyo walbadanku noolin iyo dhammaan koonfur galbeed oo magaalo kasta saasan camarantaqantitaabarti ahayd oo meel kastana arday iyo dhagaa koraan lahayn iyo khilaaf siyaasadeed oo abuurmi oo khilaaf siyaasadeed aan oga arday xumaanti sheeno koro Eh, inay gaalnkoon lisbedeli karo inay shacabkan baraka galo koraan inay lisdili karo dhibaato abuurimo korto eh, ummada soomaaliyeed oysan geeka ogdin waliba waa nololyo dhan may ka hirinaatay horta hoob abaardhiida caalamka mayn sheeno jaray raashinaa sheeno jari geeka raashin weyn la sheenaw maleh may ini wal siimka kasikaasha walhankatuuru qofkii eh, caalamka ku heloona siimkaan kaasaa kan kaleen midi waa ka baryoos waayo mayl habre dhankoosu gorda iyo meelka nool walaalow iyaalka dhaatufo fadhiyaana wala qur-aanka weel maarka turta ee raysaasanka mooli galagtin marka dad saase ini baraka alla ka weel oo banaane ka dhamaadan eh, runtii anu arrintaas ariga dareensha madhibo abuurmi yama abaalnayni dib heshiisanayni iska kooy la wada hadala dadka walaalkee wala ku dhahooy wal shalkii diisir wal fakrad walkii shal bedelnaado kore laakiin mayba waaha lan qofkii hataa mas-uul eh mas mas-uulnadala falow haddii shacabka la baabi'i ay qofkaad cunteen kaligaas aad mas-uul nagadaas haddii shacabkii baabaa ka dhihi magaalada hata ku horimanto dhabaata marti iyo dhulkumalowgii waagii sagaalooyinkood sagaalooyinamadi magaalada baydhow magidinbiye may leeray magaalada moodkii leer marka madaxweyne waarasa ogeygaas ay siyaasihay yartaas iyada hogaalangeey malaa meelin ku dhihi marka geekati hataa kudoontitan waayo laakinta kulawaaykeegaas nibadhowriya deeraaykeegaas nibid waad waxa kogi hadda geekantee ma ade waay marka madaan walaagaas dhan aragay yamay buu ahaa noo runtii lataladi mas-uuliyiinta madaxweynaha jamhuuriyadda lakubulaaw madaxweynaha koonfur galbeed lakadara siyaasiyiinta kale lakadara dhammaan walgorodka anoo lataladi odayaasha dhaqanka lataladi yamay xalan argay inigolniska kooyi lawada hadala marka walaalayaal may baleexay eh, dadkan afku may hadalo may leeyina mamaaha badan xigmo badana leeyin walil areey reer muwaafaqa do-aameendhamang reer khilaafna habaar meendhamang may kale heraayana safar cidkoona iska adaysay boobu iyana may kale agaanaa tawdi taladu ahay marka un o xigmadaas dhanun aadaday xambaarsanna yaa mayarna ini la talada laniiskooda qofna helanka haysana xoog qofna helanka weydiina xoog anka weydiin kulli nagata waa lakawada hadal lakaheliyo shirka lama wajilayi wajida koowaad kangeekan infurmaaw geeka siyaasad mal ku hadalaw mayla ku hadalay khilaafki dadki walaalkahay eh, madi hada geeka arda dhamaad geeka furitaan dhay walaalkaal mal ku hadalaw geeka wejidan fiimaynaga doone dadkii walaalka isqalbadeeni yan la heliysii doona madintaasi las cafeey walaalnimadii arday iyo isjecelkii la abuur mawadadkii dadlaadida ka abuur yamaygu doonne walaalayaal seka jaraanan jiritaankeen dowladnimadeen dalnimadeen seka badbaadaas oskala jaro kornan taas qodob kalemaadaad inaga doon sheekh aadan madoobe gudoomiyaha golaha shacabka ayuu kaasi dhegeysi lahaa dhinaca kale madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo dhankiisa hadlay waxa uu xusay in qofna aan laga ogolaan doonin in qof muwaadina la caburiyo oo loo diido inuu ka hadlo dareenkiisa in la wada hadlo qof walbana laga qanciyo tabashada uu qabo ayuu bogaadiyay madaxweynuhu sidoo kale waxa uu sheegay in wejiga labaad ee dagaalka dhanka ah al-shabaab uu ka bilaaban doono koonfur galbeed sida ugu dhaqsiyaha badan soomaali haddaan nahay soomaaliya meel kasta aan uga noolaannaeh hal cadow aan qabnaa hal cadow mid labaad ma qabno halka cadowan qabna nimankaas khawaarijta ah waay cadow kale oo maanta walaalayaan soomaaliya ka jira ma jiro soddon iyo laba sano ka bacdi mashaakilaadkeenna inaan qoray ku xallinno oo ama midkii awooddii iyo dowladnimadii haystaahi oo mushkiladaha dadka kasoo dhex bilaabaa kasoo dhex muuqdaah oo qoray ku xalli tago ama kii kale oo ka soo horjeeda ama rabay inuu asnaha talada iyo xukunka yimaadaahay ou qori ku raadiyo waa waaye aragnimo nagu filanaan qabnaa meesha ku dhammaanaysana waa naqana sideedaba waxaan rabaa gogol barako gogol fiican walaala dad walaalaa oo ehela oo maxaan ku wax yar ay dhex mareen waaye waxaan rabnaa sidaa uu guddoomaha u sheegay gogoshaan maanta waa furitaankeedii laga bilaaba berri dhibkii dhacay iyo wixii dadka kale gaaray qalbigooda yaa laga bilaabaa odayaasheenii dhaqanka oo waxaas ku xeel dheeraayo khubarada ahay waa noo joogaan taasaan ka daawoobaynaa taas markaan ka daawowno kabacdi aan leenahay xirig oo oo miisaan culus uu ku xiran yahay aa lugta nooga xiran xirigaasaan horta iska furaynaa xirigaas maxaa la dhahaa shalay aa la dhahaa shalay wixii dhacay lugtaayna xirigaasaan ka furaynaa si aan u soconno oo aan maxaanku irahdaa berri iyo meeshii aan higsanayna aan u gaarno berri iyo meeshaan higsanaynana waa ka adduunyadu waa saddex waa shalay oo aan ka nimiday oo aan dib noogu soo noqonay iyo maanta oo aan joogno iyo berri shalay waayo aragnimo iyo wax ka barashay leedahay maantana waxaan isugu nimiday oo aan ka wada hadlayna waxay tahay dowladda koonfur galbeed aan ilaashanno kii haddahayo noo ilaali kan u soo socdow noo sii ilaali waxaan rabnaa waxa kale aan ka hadalno beledkan dadka rabitaankiisa iyo xurriyaddooda marna ma la compromise garayn karo xuriyadda qowlka xuriyadda safarka xuriyadda imaatinka xuquuq oo aasaasi ah oo dastuuri ah waay waa bannaan tahay waxaa reeban nin qori watoo dhahay warkayga haddii la dhegaysan waayo aniga dadkaan dilaa maamulka iyo dowladnimada iyo waa dumina intaan ka baxa nidhaas haddii laysla hadli waayo oo nimaa maalin dhaweyta ii weydiiyaa wuxuu yidhi niyow adiga mucaarada ahaa jirta markaad mucaaradka eedne waataad muxuu ahay bannaanka taagneede maxaa maanta badbaado qaranaana la yidhaha adiga dhihi jiraye maxaa maanta badbaado qaranta koonfur galbeed aad muxuu ahay aa u gaagaabinayo ood muxuu ahay si fiican u qaban marka waa u sheegay waxaan dhahay saaxiibkayow runtaa waa laakiin labaan ku kala duwannahay annaga maalintaas ha nalala hadlaa naloo diiday war ha nalala hadlo extensionaa la sameeyey extensionka laftiisa inaan ka hadallan rabnaa ha nalala hadlaa nalaga diiday mar ladinla hadlaayo laba sano waaye waa waa dhammaatay laakiin hadda koonfur galbeed maanta gogolaa fidsan kaalay soo fadhiiso maxaa qabtaa maxay kula tahay intay wax ka qaldan yihiin inta may ka qaldan yihiin adna waa ila saxan yihiin adna waa kula qaldan yihiin aan waranno aan ka heshiino oo meel isla dhigno berri marka sabab oo marka oo loo dagaalamo ma taalno waxaa intaas dheer walaalayaal cadow aan leenahay hal waaye shabaab waaye waadna dilowha waa dilowha ina barnaamij dagaalkaas dalka dhan looga xoraynaayo ayaa dowladdu dejisay fayskiisii koobaadaa gabagaba soo marowha fayskiisii labaadaa la gelaa fayska labaad koonfur galbeeda ugu soo horeyso geeska gees xadka etoobiya ka soo bilow maxaan ku idhaha badda indian oceanka ku geey koonfur galbeed waaye meel kaloo looga gudbi kara male ayadaa muxuu ahay aad aagelayso markeeda annagana waa garab taagannahay wax kasta oo dowladda ay karto siyaasadda dowladda maanta waxay tahay dalkan in shabaab laga xoreeyo oo dadkaan soo baabuurkii baydhabo xamar ka soo baxa asoo shiish dhaha inuu inta yimaado shabaab ouna jidka u taagnayn haddaan shabaab u diidna inuu jidka u taagnaado mooryaan isbaaro dhigta baan ka ogolaanaynaa ma dhacayso ayadan insha allah ilaahay idankiisa waxaan rabnaa marka inaan qabanqaabadiyaa socoto dadaal badanaa socdo reer koonfur galbeedaa sameeyeen ciidamaa la qaaday meelo kala duwanaa la geeyey kuwo kale hadda la aruuriyohaa kuwaa tababaro loo xirowhaa annaga wixii aan haynayaan soo wadnaa intii hore oo labada dowlad goboleed hadda oo webiga shabeelle xagga ka xigta markaan gelaynay maanta waa ka khibrad badannahay waayo aragnimo iyo xeeladaha shabaabun aad iyo aad u barannay ayaa maanta aan leenahay maalintaan bilaabayna dagaalkaasi dhowr bilood ka hor maanta waa ka ciidan badannahay waa ka qalab badannahay waa ka niyadsannahay oo maxaanku idhahdaa inaan ka adagnahay shabaab waa soo dhadhaminay waana soo taabanay marka intii ay nagu qaadatay hadda ilaahay idankiis naguma qaadanayso muxuu ahaa bilaha soo socda iyo iyo isbuucyada soo socda haddii ala yidhaah lama ogola qofka soomaaligaa ah, karaamow leeyahay xurmow leeyahay dastuurow leeyahay xuquuqow leeyahay la ilaali waajibaadna waa leeyahay amniga deganaanshiyaha inuu ilaali waado ogowday ogow deganaanshiyo siyaasadeed amniga ka soo bilowdaa haddii deganaanshiyo siyaasadeed la waayo amnina la arki maaha dib u xoreyn la arki maaha horumarkana la arki maaha siyaasadda aan cagta u dhigno beriyaa soo socoto berri damboo kasii fiicanaa soo socoto marka muxuu ahay maalmihii wacnaa way soo socdaan way soo socdaan haddii ala yihaa intaasaan rabaa inaan watigayga warkeyga kusoo gunaardo ka daali maayo inaan dadkan wujuudan sharaftale soo hor istaaga mar walba waa idinla joogaa waana idiin soo noqnoqon doonaa waxaan rabaa inaan kusoo gunaanado shirkii dib u heshiisiinta ee koonfur galbeed waa furan yahay kaasina wuxuu ahaa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo furay shirka dib u heshiisiinta koonfur galbeed oo maanta ka furmay magaalada baydhabo shirkan ayaana la filayaa inuu socon doono muddo laba toddobaad ah gafgaf lum geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran weli barnaamijkeena xaghoreys radio kulmiye ayaad la socotaan iyadoo uu taagan yahay khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamulka puntland oo horey puntland ay u sheegtay inay u dhaqmayso sida dowlad madax bannaan ayaa maanta madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdulaahi dini oo hadlay waxa uu sheegay in loo baahan yahay in laga tashado dhismaha dowlad federaal ah oo wadar ogola sida uu sheegay maamul goboleedyada dhammaan ayuu tilmaamay inay dani ugu jirto in la helo dowlad federaala oo heshiis lagu yahay sidoo kale waxa uu bogaadiyey ciidanka dowladda iyo dadka deegaanka ee la wareegay degmooyinka galcad xarar dheere iyo cileer cid bini aadana oo la jujuubi kara ma jirto waxay diyaar u tahay puntland iyadoo kaashanaysa khibraddeeda iyo howlwadeennadeeda inay ka qayb qaadato dhismaha dowlad soomaaliyeed oo federaal ah oo si lagu wada kalsoon yahay oo loo wada dhan yahay u dhalata waxaan maraynaa marxaladihii dowlad dhiska haddii dowlad la dhisayo waxay u baahan tahay wadahadal xaqiiqi a ah ku dhisan oo abbaara meesha ay saxda tahay waxaad og tihiin puntland waxay leedahay dastuur waxay leedahay ay ku dhisan tahay waxay qayb ka ahayd dhismaha dowladda federaalka ah waxay qayb ka noqotay diyaarinta iyo ansixinta dastuurka ku-meelgaarka ee halka jira waxay mar walba ku dhaqmaysaa xeerarka iyo shuruucda dalka u yaalla guud ahaan iyo kan puntland u yaal waxaad ogtihiin qodobo ka mida ah qodobo dhammaystirka dastuurka saldhigiisu yahay oo muddo dheer taagnaa oo dowladda federaalka ah safaradii ugu dambeeyey la doonayey in si aanan waafi ahayn in loo ansixiyo puntland way ka gaabsatay iyadoo ilaalinaysa shuruucdeeda iyo xeerarkeeda iyo danaha puntland si qodobkaas loo xaqiijiyo dowladda puntland waxa ay soo saartay guddi dhammaan ka kooban hay-adaha dowladda hadday tahay golaha fulinta golaha sharci dejinta iyo golaha garsoorka inay si mugla uga fara buuxsadaan qaabka qodobada dhiman ee dastuurka loo dhammaystirayo sidoo kale waxaa la magacaabay guddi khubaro ah oo dad waayo arag ah oo xelal kala duwan dalkan ka soo qabtay wakhtiyo badan u joogay u ah waxa ay reer puntland doonayaan iyagana in ay qayb ka ahaadaan qodobada iyo diyaarinta arrimaha u baahan in laga wada hadlo puntland waxa ay doonayso ma aha waxay nafteeda u doonayso iyo keligeed waa aragtida ay u doonayso dalka soomaaliya inuu u ekaado waxa aan doonayno waxaan la doonaynaa galmudug waxaan la doonaynaa hirshabeelle waxaan la doonaynaa somalilan waxaan la doonaynaa cid walba waxaan rabnaa soomaali mida oo federaal ah oo hal calan leh taasaa la rabaa in la wada harsado taasaan rabnaa in la wada harsado inta taas geedigeeda lagu jirana doodi way soconaysaa laakiin puntland waxay soo bandhigaysaa aragtideeda waxay ixtiraamaysaa aragtiyaha ka duwan waxayna rajaynaysaa marka dambe ugu dambayso dadka soomaaliyeed inay heshiis dhaba ah ku gaarhaan dalka soomaaliyeed siduu u ekaanayo jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya waa dhul yaqaan oo cad dhulkaas waxaa la rabaa dadkiisu inay si xorriyad ah maadaama dowladdii dhexe burburtay oo sharci ku dhisan in marlabaadka la ysugu yimaado iyadoo oo qof walba qofka kale uu ixtiraamayo waan rajaynayaa arrimahaasi inay salfudayd nagaga dhicin muddadii lasoo maray dadku way ka ogsoon yihiin inta dhallinta yar ee xilliyadaas adka aanan soo aragna waxay la tahay waxay ama iskuulaadka ha ku dhigtaan ama idaacadaha ka dhegaystaan ama odayaasha ka dhagaystaan waa ogaal dalkani wuxuu soo maray muddadii u dambeysay insha allah waxaan rajaynaynaa dhibkii dadkeenna qaybtiisa soo mareen inay jiilasheena dambe aysan marin oo uu noqdaan jiilal ku naalooda deganaan iyo horumar iyo barwaaqo iyo sharci middaas ayaa ummaddeenna anfacda ummadaha kaleeto ee aan deriska la nahay ee dowladaha kaleetana kula dhaqmi karnaa sharciga iyo kala dambaynta in la dhowro ayaa dardaaran noo ah waxaan rabnaa dhismaha labaad inuu noqdo dhismo laga fiirsaday oo aan dib u murkacan waan ku kalsoonahay dhammaan waxgaradka soomaaliyeed inay xallin doonaan mashaakilaadka muddada dheer ragaadsaday waxaan rajaynaynaa mashaakilaadka gobollada puntland qaybtooda ka jiro gobolka sool magaalada laascaanood inaan ilaahay idankiis xal waara u helno waxaan rajaynaynaa bulshada soomaaliyeed meel kasta ay joogtaba si xorriyada inuu noolaadaan guud ahaan geyga soomaaliyeed aafada ugu weyn ay jirto waa dhinaca argagixisada oo waayadan dambe runtii degaanadii ay muddada dheer fadhiyeen la arkayo in shacabkii iyo dowladdii dhammaan loo qalab qaatay sidii laysaga qaadi lahaa cadowgaas waxaan halka hambalyo uga dirayaa dowladda galmudug iyo ciidamada federaalka ah ee dhowaan gaalooyinkii muddada dheer ay haysteen ay ka mida ah xaradheere ka saaray waxaan u rajaynayaa dhammaan bulshada iyo ciidamada qaybahooda kala duwan soomaaliyeed inay meel uga soo wada jeestaan ciribtirka iyo la dagaalanka argagixisada si dalkani xuquuqda muwaadinka soomaaliyeed uu ugu naaloodo ammaan iyo deganaansho runtii haddaanan laga xorayn meelaha ay haystaan al-shabaab dowladhiska soomaaliya waxay noqonaysaa caqabad ku taagan oo in hore loo dhaqaaqo ay aada u adag tahay waxaan rajaynaynaa meelaha ay ku hareenna iyadoo dhammaan bulshada soomaaliyeed iyo dowladdu iskaashanayso in dhammaan degaanada kale ay ku jiraan oo dhan meel looga soo wada jeesto jabtarkaasna ilaahay idankiis dhowaan la soo xiro saciid cabdulaahi deni madaxweynaha maamulka puntland ayuu kaasi dhegeysa lahaa bal markan haddii aan egno midooda afrika waxay war ka soo saareen howlgalladii ciidanka dowladda iyo dadka deegaanka ay kula wareegeen degmooyinka galcad xarardheere iyo celleer maxamed alamiin oo ah madaxa howlgallada midooda africa ee soomaaliya adams la yiraahdo ayaa bogaadiyey tallaabada ciidanka dowladda iyo ciidanka dibxoreynta dadka shacabka ugu guuleyseen in al-shabaab ay ka saaraan galcad xarar dheere iyo celleer oo ka kala tirsan gobolada galgaduud iyo mudug sidoo kale danjire maxamed alamiin waxa uu xusay in ay sii wadi doonaan taageerada ciidanka dowladda iyo dadka deegaanka si loo gaaro xilli ay soomaaliya guul ka gaartay kooxaha argixisada sida hadalka u dhigay markana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteena kalamaan koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waane markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan war kalamaanay ceeldheer iyo cirifyada mareeg caadda xaradheere cudud lagu midoobaa shabaab looga cayriyeye casiisow ha soo celin mudday shacabka ciileen baydow lama meeli amaamato hogaday shirki baydow ay horteegan ma infurmuwaay hadda burweyn maxaa loo aadilaayahayaa hortaagan war cabdikuusow maadinkoo jiifaad rabtaan in laydiin xoreeyo wargoyin anugu waxaan dhihi ciidankii shabaab casharka u dhige cagta mariyayow cimrigiheen ha jiro cimrigeen hajiro cagta mariyayow cimrigeen hajiro waranna waxaan odhan lahaa armaqal xaadu orahe ma dhahdido hididiile ii muuqataan haatan arkaaye horumar baaba ii laacayi iyo hiigsi nololeede hargaysiya afgeeyo isku tagay ama heshiis gaadhay oo lagu hooyaadaaye nabad hororna la allah allahayow adaa heli karaa noo hubee adugu wargaboosa wallah kaa aqbale shabaab waa laga adkaada markaad maqasho miyaad midnimada jala diidda soo raadisay war guulla'aan garab daro maahina guuli garab badanta lilaymi dheegne war afgooyo kuu sheega ou dheegle kuma uusan dhihin wargoyin anugu waxaan kula yaabanahay gaboose laascaanadoo derislu la heshin waay markaasuu afgooyu u socdaa war bishaarow an la yaabto jinnigii oo dogaadu ood kalka darsidii adheegi jiray aryamadeeyow shabeelada hoose wela gardarro koonfur galbeed loogu daray ma maadigaa somalilan ka xiga warwarlaweynay markhaatiha laga ahaadee hadda ma idinkaa midnimada diidan war gabosow aadan sunni markaa soo dirta inaan quustay anigu war cabdikuusow war mahay sida boqor buur madoba ka sii horreeyey war kalemaanay shabaab layskuma aadayn karo cidna gacal uma ahane nin la yidhaahdo calidaaq xasan waxau yidhi yidhi daayinow allahayow waxaan kaa dalbanayaa dalkoo nabada daarahoo qurxoon iyo dalxiis jooga damaashaadna lagu marahayoo lagu dakaynaayo oo kala dambayn maamul iyo dawlad lagu haysto oo deriskiisa kala daacad kula joogo dowkulaydow horaad ernomaynka daru waaye aryaadhaha waxaa kaloo la yidhi haddaanna ay maraysa dalkayiinaan diifaacanon dibudhisna la doonaya dalkan inaan diifaacanon dhisna la doonaya war kalamaanay war mahaysiine xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur oo cashiradiisii bilaabay wuxuu yidhi dagaal kasta ee dunida fallaaga argixisaha lala galo saddex weji ayuu leeyahay wejiga koowaad oo ah guluf dagaal oo gacanta fallaagada looga bixinayo goobaha ay haystaan oo xorayn ah wejiga labaad oo ah gacankuhaynta goobaha laga xoreeyey fallaagada oo xajin ah wejiga saddexaad oo ah dhismaha maamulka garsoorka hay-adaha amniga iyo bixinta adeegyada aasaasiga ah ee bulshada si ay u dareemaan neecawda nabadda inay fallaagadii ka raysteen oo xasilin ah weji walbana wuxuu u baahan yahay istaraatiijiyad qorshe iyo dad karti leh oo meelmariya saddexda wejina kalama hari karaan meelmarintooda ayaana lagu ciribtiri karaa fallaagada fadwoodahin ay kale walandhiman warshi xasan taahir uweyso hadda ka hor ka hadlay dagaalada jabhaduhu dowladaha la galaan wuxuu yidhi saddex weji buu leeyahay wejiga koowaad waa gurilayn iyo rabsha doorashado la sameeye iyo arbushaad si lagu aqoonsado inaad jabhad jirtoo dagaalamaysa tahay wejiga labaadna waa maraad dowladdii aad la diriraysay la siman tahay oo aad meelaha aad qabsatay xegsanaysid wejiga saddexaadna waa mar aad ka adkaatay oo toos u baacsanayso saddexdaas weji markii la sameeyaana jabhadi guulaysataa war shabaab waa laga adkaaday gorillana meel lagu gaari maayo niyow aryaadaha gulufka ciidanka iyo gobolada la qabsaday iyo guushay soo hooyeen horta waa soo dhoweeyha laakiin waxaan aad iyo aad uga xumahay ciidamadan iska hurdayo subax gashow lagu dheelmahaayo taasuna wax loo adkaysa kara maaha mugya lamana ma dhicin waxa wax looga barala'yahana anigu ma aqaan midda kale xero ciidan waxaa la arki jiray sirdoon inay leedahay sahan hore inay leedahay waardiya fog inay leedahay ee beri gashowniya lagu soo dheelmado mahay joogaan lagu laayo nabee inaysan wax la qaado kara ahayn abdulow aan hal dhibaatadi kow may ku ee eh? dhafarti iyoonay jaadka la aamowha miingi dagaalkii ee ciidanka haddii fiidoora jiifadan qaarshonu waardiyi ku qoranya salaad subaana safba kolko tukuda malka daalmada madafadna wargooyin ciidanka ilaa laga mamnuuco jaadka iyo taleefonka smartifoonka la yidhaahdo fadhigooda waa loogu imaan mar kasta war ciladahaad sheegaysaan oo dhan afhayeenka wasaaradda gaashaandhiga jenaraal caanood ba hore u sheegay ilaa dhaqamadaa laga suuliyey ciidamada soomaaliyana ayaguna waa degan yihiin dalkuna waa dayacan yahay war waxaa la yidhi luqluuqa iyo jiir isugu laaba waardiye askari meel u ligan laamigana taagan laadhu teleefoon midkii laba gacmood tuurta oo luqunta hoggaamiyaa laga libaysta warkalamaanay waxaa la yidhi haddaad ciidan tahay ciidda iyo calanka loo dhaarshay casharrana in badan soo barto loo carbiyey hawsha ciirsina shacbigu ou ka rabo cudud la kaalmaysto waa ceeb inaad caajistay cadow ku gaada war inta badan ciladaha aad sheegteen waxaa weheliyey oo ciidanka lagu gaadi jiray taliyahooda marjiya faaxirada loogu tagi jiray laakiin ciidankii saaka lagu dheelmaday taliyahooda waa dhex joogay allah u naxariistay ciidankii ku shahiidowna kamid mid ahaay aryaadhaha warya dhammaantiis geesii wooxow go'aansaada guulayso ama geeriyo geesi waxow go'aansaada guulayso amba geeriyood kakaca maha war kalamaanay war mahaytana madawiine xasan sheeg baydhabo janaa'a oo ugu kahoohidi aye shirki ma bilowda horta shirka baydhabo jiro maxaa looga hadlayaa shidhashidha shidhoo danta guudu shuureeyo noo sheega wanaag la shaaci karo bishimii shib naga dhahaa war aan heloshin shirka koonfur galbeed walmakooshiidin madiha gebagaba weliba laakahatama doone sharlankii wadow shaleeda sharlankii wadow irbidshawlika dhiidi sharlankii wadow shiinshafar duri sharlankii shar gudban shayddaanna hijaaban mushkini shafaacu raxmaan warmaday waxaad ka tagtay shileedeeya shibleyhaadee warkalamaanay war mahaysiine madaxweynaha buntland siciidani wuxuu yidhi madax bannaanidii waa ka noqonnay miyuu yidhi garacad shan milyan ay soo saartay miyuu yidhi xardheero b s f qabatay miyuu yidhi war degmadii gobolka midug ka maqneed gacantaa ku dhigna miyuu yidhi somalilan waa la miyuu yidhi war laasacaanood somalilan ka mid maaha miyuu ku celiyey aryaadhaha ninka maad warka ka sugtiin qaylo badanidiina cabdullow dadkan waa falan yihin waxna looma sheegi karee siciidani wuxuu yidhi waa ku ammaanayaa ciidanka dawladda inay shabaab xaradheere ka xoreeyeen soomaalidana waxaan kula talinayaa buu yidhi in loo midoobo shabaab intay joogaan horumar lama gaari kare wardani ceeldheer in la qabsaday ma oga miya war ceeldheer b s f ma tegin war kalamaray waddankani jahayste jahahaadka galay jubbaland maxay la janjaaman tahay oy jubbadii dhaxana oga jaha kirta yidhi ah. jahli jaga helaa ummadda waa sii qabjabiyaaye ah. dawlad iyo jihaadkan shacbibaa wadajirka u qaadnay ah. jirjiroolayaal baa u qumay inay jillaafaane jeebada shabaabkay rabaan inay ku joogaan aryaadhaha samigay cabdullana waxa uu yidhi ow dulmilaala roorgood daariiq dawa maalehe waa dagaal dulmilaala roorgood daariiq dawa maalehe waa dagaal warwar ma haysiine amiiradii waxaa la arkay iyagoo baabuurta geeda ku rartay qaar caws isku xirxirayna waa la sheegaaye ilaahu geed iga dhigmiya ah ka dhacday jahaadkii war hadda waxay maraysaa geed miya igu qari guri miya igu qari god miya igu qari war heestaas war waa erayadii mahad kala iyo laxankii fu'aad shongole war iskudubaridkii iyo soo saaristii axmed diiriye war ma muusikii kaba ku tukadaa aryaadaha nashiidda muusig ma lehe naga shibdhaha waa waalantihiin war inay baabuur qaraxyaa ilmihii u soo dhiibaan oo dhahaan isdila jinnaad gelaysaane iyaguna nafjecli awgeed baabuurti geeda ku rartaan sidee isu waafajiyeen amiiradu aryaadaha cunuga isqarxihaaya iyo dadka owlayhaayo intaba male iyo ku danna kama laha war waxaan maqli jiray ma dukaamo iyo suuq dadka lagu gadaa jira markaa daacad baa adiga dirham qura ma joogaan wax la soo iibshay waa la dhaqaalaystaay warmadayn baa lagu siiyey mise duurkay ka heleen qur waa xere doon xalaaleed war waxaan maqli jiray ummad aan dembi lahayn shacab aan dareen qabin muslimiinta dilkooda hadday darajo aakhiro duulkani ku helayaan amiiradu ma isdilaan ilmaha hay u dagayaan nimayahow dad lama beero mana baxo sidii geedo ma og tihiin barbaarteennu beeciyo fariimahaasi xubintii kale ee ka horreysay ee kalamaan waxay gabagabo u ahayn caawa barnaamijkeena xog waraysi o ad kala socoteen idaacadda kulmi ee muqdisho barnaamij ka lamidinta dib u kulmi doonno sidaas iyo nabaday bebe maxaa adigoo fadhiya maxaan dugsi kuula jeclaa daleesha adigoo fadhiya maxaan dugsi kuula jeclaa inaan duulxumi ku arag maxaan duca kuu aqriyay balaaya xijaab ku darayay daleesha adigoo fadhiya maxaan dugsi kuula jeclaa daleesha adigoo fadhiya maxaan dugsi kuula jeclaa inaad duulxumi ku arag maxaan duca ku akriyay balaaya xijaab ku darayee damiirku maxuu yidhi si daacada ugu adeeg dadnimo qaaliyaa damiirku maxuu yidhi si daacada ugu adeeg dadnimo qaaliyaa adigu adeeg dadnimo qaaliyaa lahaw damiirkumaxuu yidhi si daacada ugu adeeg dadnimo qaaliyaa lahaw المجر دور المجر قاعد موجود Kadir. كبير دولتنا مجهول يا عظيم الله

deegaanka dabiibaad u tahay deegaanka dabiibaad u tahay dowladnimo joog نابت دير ما أدوتاي دولة نيمو دولة نيمو تشير دولة نيمو جوب دولة نيمو تشير دولة نيمو جوب يا عظيم وجودي dunyada dhaqsi baad u tahay durjoogtadamaan u tahay duurjoogtadamaan u tahay daayata darsi baad u tahay daayata darsi baad u tahay dowladnima jir dowladnima joog dowladnima jir dowladnima joog daacadii daqsin baad tahay duunyada daqsin baad u tahay duur joogta ammaan tahay duur joogtada maahan tahay daayata darsi baad tahay daayata darsi baad u tahay dowladnimo jir dowladnimo joog dowladnimo jir dowladnimo joog daacadii manguuri مجوق دولتي مجير دولتي مجوق يا عدي موجودي يا عدي موجودي دولتي